doonto inuu u shaqeey aad ka mashquuliso oo fa ya'khudu lahu wuxuu u qaadanaa kharaajkii fa lahu waa loo qaadaa bilkharaaji alciwada badel baa looga qaadaa min alkhidmati shaqada aad aada dhaafisa awgeed yaa looga qaadaya iyo wa min nafaqatihi calaa mamluukihi iyo mamluugiisoo la nafaqeeya fain wuhibat lahu marka tan hore waxaa loo jeedaa haddii nin uu ku yidhaahdo addoonkan asiga ah oo aada ku shaqaysatay addoonkan aada ku shaqaysatay labaatankii shilnoo shaqada la uu shaqaynay waa in ninkii sayidka la siiyo maxaa yeelay inkastoo ay lacagtan addoonka jirmigiisa ka mid aheen shaqadii oo sayidkiisa u shaqayn lahay bay ka mashquulisay marka shaqadaas waxay noqonaysaa badel alkhidma marka addoonkii ha loo celiyo ayaantii inuu ku shaqaysta mashquulisoo agtaada joogin lacagta ushaqey loogu daro nin hadduu ku yidhaahdo intaad ugu bixi laheed saas way ara'ayta mucaaridun bimili xujati walkhidmati mawlaahu sayidkiisu u shaqayn laha ayaad kaga mashquuli fa ya'hudu waa qaadanayaa daalika bilkharaaji u shaqeeyey uu qaadanaya iyadoo ay tahay bedel min khidmati ay badel ka tahay iyo wa min nafaqatii calaa mamluukihi marka fain wuhibat lahu hibatun haddii loo hibeey addoonkii hibo falhibatu laa tushqilhu can shayin bal waxaad ka warantaa addoonkii asiga ahay haddii wax loo hibeeyey addoonaad soo gadatay labaatan shilla nin usku sadaqaysay markaasaa ceeb lagu arkay labaatankii asiga marka fain wuhibat lahu hibatun haddii loo hibeeyo falhibatuna laa tushqilu addoonka can shayin kama lam takun limaalikihi اlaakhari maaligiisii kale uma ahaato horo waruddat ila اlawali kii horaa loo soo celinaya iga waran qaala wuxuu ihi laa saas ma ahaanayso bal takuunu hibadii waxay ahaanaysaa lilaaakhari ninkii kale aladii aakharkoo wuhibat lahu loo hibay walxaal huwa addoonkiina fii milkihi haddii labaatan shinoo loo hibay ninkii iibsadaa loo reebayaa liannahu tan addoonkii kama mashquulinin addoonkii oo keligiisaa loo celinaya marka waxaad kala saartay addoonkii wuxuu shaqay iyo wixii loo hibay oo wixii loo hibayna ninkii dambaa qaadana wixii uu shaqayna ninkii horaa loo celinaya saasay noqon lahayd buu leeyahay qultu waxaan idhi haadaa laysa bikharaajin qultudaasaa iska joogto waa isku xiranta qaala اmuصنifu raximah اllahu taعaalى faqultu lahu ara'ayta in caaradaka mucaarid bimili xujatika faqaala qada الnabiyu ana alkharaaja bاdamaan haddii aan kor ugu laabano midii xalay aan eh, ku istaagnay maadaama hadalku isku xiran yahay taas la-aanteeda midaanka lama fahmi karo su-aalii jawaab bay isku yihiin marka eh, waxaan ka soo hadlaynay eh, wixii nabiga calayh salaatu wasalaam uu xukmiyey ee eh, kharaajka addoonkii ceebtiisa lagu celiyey wuxuu shaqeeyey in lala celinayo taas asal weeyaan ama nas waay waxaa looga qiyaas qaatay markaan wax allaale wixii beec la geliyo ee markaa shay kala gadaasheed ninka mushtarigaa ah ama wax iibsaday ay agtooda ku soo diriyaan ziyaada ay timaado ziyaadadaas inaan la celinaynin shaygii beeca ku dhacay keligiis la celina intii ka laga reebaay ay ka mid tahay timirtii miraheedii ay ka mid tahay addoontii ceebta lagu arkay waxay dhashay uu ka mid yahay maalan labanulmaashiya xoolaha macnaha ee la listay caanahoodii lacagta laga helay waxyaalahaasoo dhan ay ka mid yihiin laakiin shardi waa inay ahaataa ceebtaas ceeb jirtay hori u jirtay oo ninka kaa gaday uu ogaa inuu ahaadaa la raba laakiin ceeb aan la ogeyn inay agtaada ugu soo dirisay iyo in ninkaasi ceebta agtiisa ay aheyd laysku murma taas qaadiyo maxkamad bay noqonaysaa markaa musanif wuxuu ka soo hadlay dad badan oo yiriyey waxa la celinaa keli a ah waxa weeyaan wixii naska uu ku soo arooray qaarna imaamu shaafici wuxuu sheegay oo shanta iyo lixda qayb ahaa qaybna way ku waafaqeen in la celiyo qaybna way diideen waxay la yidhaahdeen la celin maayo marka buu ka hadlaya faqultu lahu waxaanu yidhi ra'ayta bal iiga waran in caaradaka hadduu ku diido kugu caarido mucaaridun mid wax diido bimili xujatika xujadaada wax lahale oo faqaala uu yidhaahdo qada nabiyu wuxuu xukmiyey ana alkharaaja shaqada ama ujrada ninka addoonka uu shaqaysanayo waa la qaadanayaa bidamaani baa lagu qaadanaya oo ninkii agtiisa lagu shaqaystay oo ninkii wax iibsaday ahaa oo dambe yaa yaa la herayo xoolihiina waa waa la celinayaa wاlkharaaju xoolaha ujrada oo la shaqayne laa yakuunu ahaa maayo ilaa bimaa wasafta waxaa soo tilmaantay oo min ataxarufi taxaruf bimacnaa xirfad shaqadii weeyaan waxaa addoonka kharaajka u keenana kuma keena ilaa xirfad u yaqaana ama beer ha fala ama guri ha dhiso ama waxa sameeya marka xirfadiisuu ku keenay lacagtaas wadaalika taxarufkaasna yashqaluhu addoonku wuxuu ka mashquuliyey can khidmati mawlaahu addoonkii eh, sayidkii horo oo inta laga iibsaday labaatankii maalmood uu shaqaynay oo kharaajkan ama ujradan uu shaqaynay wuxuu kaga mashquulay sayidkii hore loo celin lahay inuu u shaqeeya ayuu ka mashquulay marka waxay mafruud ahayd fa inuu qaato bay ahayd ninka mushtar eh, ninkii wax gaday baayici inuu qaato lahu liajli daalika bilkharaaji inuu qaata bay ahayd maya faya'kudu aw qaata lahu lidalika bilkharaaji bisababi alkharaaji alciwada inuu qaato waxa bedelka ah oo min alkhidmati faya'kudu lahu bilkharaaji baa loo qaadayaa iska dheh faya'kudu waxaa loo qaadayaa lahu lilbaayici bilkharaaji in loo qaado ujradii alciwada yani iyadoo ciwadka ahoo bedelkaa ah min alkhidmati shaqadou waayay addoonkiisa ayaantii lagu shaqaysanaa awgeed lacagta u shaqeeyey in la siiyo la yidhaahdo addoonkan intuu kaa mashquulsanay awgeed baa lagugu siiye baa leey wa min wa nafaqatun calaa mamluukihi mintaas wax macno weyn kumale wa min nafaqatihi wanafaqatun calaa mamluukihi ninkii horo iskala hay oo baayaca ah yaa loo xisaabaa nafaqadiisa marka taas hadday saas tahay fa in wuhibat lahu addoonkii haddii loo hibe hibatun hibo faalhibatu laa tushqilhu can shayin hibadii wax ay ka mashquulinay malah lam takun uma ahaata hibadaas limaalikihi alaakhiri maaligii labaad oo mushtarka ahay uma ahaato wa waruddat ila alawali yaa loo celina hadduu ku yidhaa maxaad dhihi leh tii hore waaba garanay oo addoonkii ceeb lahay hadduu shaqeeyo lacagtaas waxaa loogu dhaafay oo loogu celi waaye ninkaan iibsaday intuu u shaqayn lahay buu shaqadii kaga mashquulay aanba dhahne haddii wax loo hibeeya addoonkii uusan shaqaysanin lacagtaan qaadaa la yidhi marka labadii addoon waxma ma waa la ogyahay xoolahaas loo hibeeyey ma ninkii horoo maaliga ahaay oo baayic ahay maa la siinayaa addoonkii markii loo celinayo ceeb loogu celinayo ama ninkan dambo oo mushtarka ah oo markuu asiga eh, milki ulahay xoolaha loogu hibay baa iska lahaanaya maxay haddihi laed buuri fain wahibat lahu addoonka haddii loo hibeey hibatun falhibatuna laa tushqilhu can shay ka mashquuli mayse lam takun limaalikihi alaakhiri hadduu yidhaha ninkii lam takun u ahaan mayso limaalikihi alaakhiri labada maalig midkoodii dambe oo musharka ahay ma lahaanayo waruddat ila alawali kii hora loo celina addoonkii loo celinaya iyo wixii loo hibeeyey asaa iska leh hadduu ku yidhaha maxaad dhihi qaala ninkii wuxuu idhi laa saas dhihi maayo bal takuunu hibadii waxay ahaanaysaa lilaakhiri labadii maalig midkoodii dambe oo mushtarki ayaa iska leh alladii maaligaasoo wuhibat lahu addoonkii loo hibeeyey wahuwa addoonkiina fii mulkih markii xoolahan addoonka la siinay ninkoo addoonka gacantiisa ku jiray oo mushtarka mushtarkaha iska leh kii hore wax loogu celin maayo saasaan ku leeyahay buuri saas marka haddaad ogolaatay qultu waxaan kuu leeyahay haadaa laysa bikharaajin midkaan ujra ou addoonkii shaqeeyay ma ah haadaa min wajhin hibadaan ayadaa ah, wej bay ka timid oo hayra alkharaaji aan shaqo ahayn qaala ninkii wuxuu idhi wain haba ahaato oo wax shaqo lagu milkiyey yayba ahaan wain bimacnaa wain kaana yacni haba ahaato hibadaan waxoog lagu keenay ayba ahaanine falaysa min alcabdi addoonka kama aha ee waxaa weeyaan waa loo hibeey ninkaa dambo yaa la siinayaa addoonkana soo qallalanaa la celinayaa ninkii oo mucaaridka u jawaabay baa saas dhahay qultu waxau yihi mucaaridkii walaakinahu yufaariqu waa ufaaraqayaa walaakinahu ay maa dukira min alhibati yufaariqu macna alkharaaji waxii ujrada ahayd macnaheeda waa khilaafsan yahay liannahu min wajhin buu ka ahaaday gayri alkharaaji aanan ahayn xoolahan addoonka waxay ku soo galeen shaqo la-aan min wajhin hayri alkharaaj macnaha min wajhin hayri camalin ay ku soo gashay oo labaatankan wax xoog ama dheef ou bixiyey malah marka maxaad u leedahay hibadiina waa la reebaa kuwii kaloo himaaru nakli labanu lmaashiya iyana waa lagu celina maxaad u leedahay taasaa arrinta weli socoto qaala wa in kaana haddii uu yahay min gayri wajhi اlkharaaj shaqo wax lagu kasbaday hadduusan ahayn fa huwa xaaditun wuxuu ku yimida fii milki lmushtari ninkaan damboo iibsaday milkigiisa hibada ku timiday wabitaali addoonka haddii la celinaayo baayici loo celinaayo hibada waxaa iskale oo addoonka markuu gacanta ku haayay loosoo hibay waa weli waxaa weyaa nin mucaarid oo imaamu shaafici ou sameeyey iyo ninkii asalkii dooday baa laysaga ysaga dhexbaxay imaamu shaafici wuxuu iska dhigay shaksi kale aniga iskay baree buu iri laakiin adiga saan ku doodaysa nin hadduu ku yidhaa sidaan maxaad ugu jawaabi leh ninkii sidiibu ugu jawaabay imaamu shaafici uu leey ninkii wuxuu ku dhihi karaa sidaas yani shaksiyad haalia meesha ku jirta marka imaamu shaafici hadduu imaanaya wuxuu leeya qultu wakadalika sidaasay ahamaratu ay tahay mirihina waa sidaas iyo wanitaaju dhalmada nitaajka waxaa weeyaan neefkii wuxuu dhalay neef baad soo gadatay agtaadoo ku rima wax buu dhalay nitaaj baa la yidhahda addoon baad soo iibsatay waad uuraysa wax bay ku dhashay nitaaj baa la yidhaahda beer baad falatay wax baa kuu soo baxay nitaaj weeyaan laakiin caruurta hadda lagu ilaaqaa sida badan marka wakadalika hamaratu mirihina waa la iyo wanitaaju dhalmadi xaadithun waxay yimaadeen fii mulki lmushtari marka maxaad u leedahay nin abow nitaajkii neefkii xoolaha ii dhalay iyo asigaa laysla celiya maxaad u xoolahanba waxay ku dhaleen mulki mushtari bay eh, ku dhasheen sidii xoolihii loo hibay baad u reebanaysay yaa mirihii iyo wixii agtaada lagu dhalay mushtarkaan dambe ha reebto asalkii wixii beeca ku dhacayna hala celiya saas baadaadi saasaa ku fiican maxaa yeele wuxuu leeya wathamaratu himaarti idaa baayanat الnaklata timirta hadday faaruqday ka soo baxdo falaysat min annakla ka mid ma ah timirta hadday dhalato ama xaquuq ay gaarto ama ay bislaato ayada iyo ismalaha iyo timirta timirtana waa geedkii oo geedtimire naxladii geedkii wayaan gooni waa loo gedi karaa tanna gooni baa loo gedi karaa marka labadoodii isma raacsanee maxaad leedahay baayici hore laisula celina maxaad u leedahay wahamaratu idaa baayanat hadday macnaha faaruqdo oy ka cadaato annakhlata geedtimireedkii falaysat min annakhlati ka mid ma ah maxaa yeelay qad tubaacu hamratu athamara mirihii in la gadaa la arkaa walaa tatbacuha annaklatu geedkiina uusan raacin waxaa dhici karta beertan geedkii mar hadduu xabadiisa ay adkaato misegadi gallaydi xabadiisaba hadday adkaato xaquuq dhaafto sida badan balaayadii ama masaa'ibta ku dhacay waa kooban tahay marka waa la iibin karaa mirahaas ayaga geedkiina adiga waa kuu hari karaa marka timirtaan timirta saaran aan kaa gaday intaasoo juuni aan kuu xisaabay timirtana adigaa iskala caadi weeyaan ama waxaad dhigi kartaa beertaan timirta geedaheeda ay ku yaalliin aan kaa gatay laakiin timirtaan bislaatay anaa iskala waa goosana beeci gelime waa dhihi kartaa laba shay oo kale mustaqil awal ah ayib marka qad tubaacu amaratu mirihii in la gadaa la arkaa walaa tatbacuha annaklatu geed timireedkina uusan raacin wاnnaklatu in la gadaa la arkaa walaa tatbacuha hamara geedkii timireedka in la gado himaartina la reebtaa dhici karto wakadalika nitaaju lmaashiya maashiyada waxay dhasheen waa lamid oo canugii waad gadi kartaa hooyadiisna waad reebo kartaa hooyadii waad gedi hooyadii waad reebo kartaa marka hala celiya haddii la waa la kala reebi karaa saas waa macnihi wاlkharaaju waxu shaqeeyo yaa أwlaa waxaa ka haboon an yuradda maca alcabdi in lagu celiyo haddii la fiiriyo kharaajkii nebiga uu yihi lalama celinayo addoonka haddaaba caqli ahaan aan qaado lahayna imaamu shaafici hadalka nebiga yihaa ma diidi kara laakiin waxaa weeyaan min baabi alkhasmi oo kale almukhaasama marka haddii caqli ahaan la fiiriya buu yihi in addoonka iyo wuxuu shaqaysta laysla celiyo iyo caqli ahaan u dhowaan badan oo waxay kaga dhowan tahay timirti iyo iyo geedaheedii in hal mar laysla celiyo ta waxaa ka dhowaan lahayd in cabdiga iyo xoolahow shaqay laysla celiyo maadaama cabdiga iyo xoolahu shaqay layslama celinaayo la yidhaahdo min baabi owlaa timirtii la gaday geedihii ahayd timaarteedii la raaci maayo neefkii aada gadashay weeshadiisa la raaci maayo addoontii kuu dhashay canugeeda la raaci maayo saasuu u jeeda wاlkharaaju ujradaya ow laa ow an yuradda in la celiyo maca alcabdi laakiin maadaama aan la celinaynin waaba kasii fiican tahay liannahu qad yutakallafu fiihi in lagu dhibtoodaa la arkaa maa tabicahu wixii raacay oo min hamari nakhla waxaaba laga yaabaa buu leeyahay addoonka asaaba waxaan shaqaysto dhib guma bixini laakiin beertaan miraha dhashay adiga waardiyay kaa qaaday falid bay kugu qaaday tacahud baad ku samaysay waad soo ooday dhibaaba kaaga baxay marka timirteedii inaad la harta caqli ahaan ayadaaba habboon maadaama liida addoonkaas oo shaqadiisa asiga oo keligiis adig wax kaaga baxay aynan lahayn oo layiri lacagta kala har beertaad ku dhibtootayna miraheeda iska dhiib lagu dhihi geedihii baad cilinay timirtina waad laharaysaa saas wa liannahu qad yutakallafu fiihi in lagu dhibtoodaa la arkaa maa tabicahu bee wixii raacay geedkii oo min hamari nakhlati lowuu banaanaan lahay an yuradda waaxidu minhumaa low jaazadaas waxay u laabanaysaa waalkharaaju awlaa an yuradda in la celiyaa banaan ayaa owleysneed maca alcabdi low jaaza hadduu banaanaan lahay an yuradda waaxidu minhumaa labadaas mid ka midii la celinahay mabahee la celinayo nabigaa yidhi lama celinaaye haddiiba waxa la celiya liidaa addoonka wuxuu shaqaystay aa la dhihi lahay ha la celiyo timirta iyo wixii ka baxayna hala kala reebo laakiin maadaama nebiga addoonka wuxuu shaqeeya ha laga reebo uu yidhi kuwaankanna qiyaas owlaa weeya intaasaa loola jeeda kaa halkaasaa looga baxay wa qaala bacdu asxaabina waxay yidhaahdeen asxaabteena qaarkood oo imaamu shaafici bacdu asxaabina hadduu yidhaahdo saaxiibkiis waxaa weeyaan wuxuu u jeedaa imaamu maalik iyo wa qaala bacdu asxaabina waxay yidhahdeen biqowlina annaga qowlkayna fi lkharaaji aan niri iyo wawad'i hayibi adoonta iyo wadinteeda amari wa khaalafanaa fii waladi buuri asxaabteenna qd waxay igu waafaqeen addoonkii la celinayay sida nebiga uu sheegay wuxuu shaqaynan la celinayn timirtii iyo meheedii haddii timirti geedaheedii la celiya miraha aan la celinayn addoontii la wadiyay in la celi karo labanulmaashiya kulli waa igu waafaqeen buuri laakiin waxay way u khilaafeen wakhaalafanaa fii waladi ljaariya haddii addoon aan gato oon aniga uur aan u yeelo oo ceeb ay ka soo baxdo oo ninka mabiica agteeda ay ku leedahy marka waxaa weeyaan ayadii waa la celinaa marka bacdu asxaabi imaam shaafici waxay qabaan canugeeda ama waladkeedana waa lala celina imaamu shaaficina u qabaa kulu maa xadaa fii milki mushtari in rudda almabiicu yabqaa maa xadaa fii mulkihi marka waladkiia ka mida xataa imaamu shaaficiis waa kala reebaa maba ah wax allaala wixii mabiica oo agtaada ziyaada ku yimaada adaa iska leh asalkii beeci mabiici asalkiisa iska celinaysaa laakiin qoladaana waxay yidhahdeen adiga waa kugu waafaqsannahay laakiin addoontii beeceeda hadduu buray canugeeda adaa dhashay sax waayo laakiin canugaas hooyadiis oo raacaa firriqi oo ninkii hooyadiis lahay yaa asna lahaanay adigna aabbaad u tahay laakiin nin kalow addoon u noqonaa saasaa iyuu qabaa maali markaasuu imaamu shaafici uri wasawaaun daalika midkaas waxaa eg kulluhu dhammaantiis aniga agtayda waladuljaariya xataa waa dhammaystiran tahay liannahu waladkaas xaadidun wuxuu ku yimid uu ku soo diriyey fii mulki lmushtari ninkaan iibsaday mulkigiisuu ku soo dhacay laa yastaqiimu fiihi ma toosnaanay ilaa haadaa midkaan mooye in la yidhaahdo kullu maa xadaa fii mulki lmushtari fahuwa lilmushtari haddaadan dhihin inaad wixii qaarna inta ka raacda waxna qaar ka raacda ma dhici karaayo marka saasaan kaga awood badanayo saas in la yidhaahdo aw laa yakunu limaaliki alcabdi lmushtari ninkii addoonka gato oo mushtarkii labaad ahay inuusan u sugnaanin shay-un inuusan lahayn ila alkharaaju waalkhidma yani warkaas waa cad yahay buuri laba mid un bay tahay inaad tiraadiin wax allaale wixii cinda almaali mushtari ku soo diriye asaa iskale inaad tidhahdeen weji la gartay waayo oo sida aan qabno ama aad tidhaahdiin addoonkaas la iibiyey wuxuu shaqeey iyo khidmadiisa waxaanan ahayn oo dhan waa la wada celinaa inaad tidhaahdeen oo midaasna nebigaa sheegay oo qiyaas loogama qiyaas qaadan kara keligeedaa lagu reebaa intii kale wax allaale wixii ceeb lagu celiyo iyo wixii ziyaado dhaleen waa la wada celina inaad tiraana waa war in aad tiraahdo waxaas wax laga celinaaye ma jiraan ee mabiici asalkii unbaa la celina in waa war waa imaam shaafici laakiin inay tiraa qaarna waa la celinay qaarna waa la reebaa ma jirto macnaha saas weeyaan aw laa yakuunu uma ahaanayo limaaliki alcabdi lmushtari ninkii addoonkii iibsaday oo dambo shay-un uma ahaanayo ila alkharaaju wuxuu shaqeeya ujrada iyo waalkhidmatu oo nebigaa u sheegay awgeed aa loogu reebayaa laakiin wax kale ma lah walaa yakuunu lahu lilmushtari uma ahaanaya maa wuhiba lilcabdi addoonku wixii loo hibeeyo walaa maltaqada addoonku wuxuu soo qaato oo baadi uu ku soo helo walaa gayru daalika ma laha oo min shayin afaadahu min kanzin yani shaqo u faa'iideeyaa walaa gayrihi au faa'iideeyaaba wax uu ku leeyahay ma laha ila alkharaaju waalkhidmatu ujrada iyo shaqadiisa unbuu leeyahay bas taasna nebigaa u sheegay intii kale ma leh in la yidhaah waajib abuu leeyahay haddiiba labadaas qowl midkood la qaadanayo walaa hamaru nakli timirta himaarteedana ma laha walaa labanu lmaashiyatina ma laha walaa gayru dalikana ma laha lianna hada laysa bikharaajin labadaas imaam shaafici saas ma aha wuxuu u leeyahay laakiin wuxuu leeyahay labadaas midkood inad tiraahdidu waayo inad tiraah sida annaga aan niri oo tiraahdo kullu maa yaxadatha fii mulki lmushtari fahuwa lilmushtari inad tiraahdid oo ay ka mid tahay labalmaashiya nitaaju ljaariya maxaan idhaha hamaru naqli kharaaju lcabdi oo dhan waxaa iskale ninka dambo iyo ina tiraahdid ne waxaa la gaday mushtarka dambe wuxuu ku male wax allaale wixii ceeb kusoo baxa iyo ziyaadadu waa la isla celinaa ilaa kharaajka oo wuxuu shaqeeya ah iyo shaqada keligood bas iyo mushtarka leeyahay dambayd wuxuuna u leeyahay nebigaa nas ku sheegay waxa kale loogama qiyaas qaadanaya inaad tiraahdo mooye labadaas rayimid soo raaca waay laakiin haddaad tiraahdo amaru nakli labanu lmaashiya iyo kharaaju lcabdi waa laelinay ma lama celinayo waladu waa lala celinaya waxaa waaye qiyaas oo waadix ma aha buu leeyahy taas waxa weeyaan waa suura min alaqisa alati dakara imaamu shaafici haddana miaal kale kuu sheegay wanahaa rasuulullaahi wuxuu reebay can idahabi bidahabi dahab dahab lagu gado iyo watamri bitamri tamar tamar lagu gado iyo walburi bilburi bur lagu gado iyo wshaciiri bishaciiri sarrayn sarrayn lagu gado ilaa mila bimilin inay isla egyihiin mooye yadan biyadin gacan gacan laysku dhaafsado horay baan usoo sharaxnay xadiidkan markii saddexaad uu soo laabanayo sidee timir timir loogu gadaa maxaa laga faa'iidaysanaya dahab dahab see loogu gadaa cillada keenaysa waan kuu sheegay iyo faa'iidada laga dahab dahab waa lagu gedi karaa timir timirna waa lagu gedi karaa asbaab badanaa keeni karta hore inaan usoo sharxay ayib eh, ribada iyo asbaabteeda iyo suwarteedana waan soo sharxay laakiin hadda wuxuu ujeedaa musanifka kayfa yumkin an tuqaas calaa hadihi اlusuul alatii saraxa bihaa rasuul اlah anaha fi riba see wax kale looga qiyaas qaadan kara un baan ka hadlaynaa laakiin sidii hore hore aan usoo sharaxay ayb falamaa kharaja rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa markuu bixiyey fii haadihi اlasnaafi asnaaftan tan alma'kuulati ee la cunay allatii asnaaftoo shaxa annaasu calayha dadka ay ku bakiileen xataa baacuuhaa intay ka gadeen kaylan yani kayl beegid ay ku gadeen bimacnayayni ou nabiga la bixiyey kharaja rasuulu llahi bihadihi asnaaf bimacnayayn laba macno yuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu kaga soocay keyrkeeda saasaa loo jeeda asnaaftaan la sheega xadiidka oo macnaha uu nabigii adahab bidahab wاlfida bاlfida wاtamri bاtamri wاlburu bاlburi wالshaciir bالshaciir wاlmilxi bilmilxi xadiidkii kalena waa tu ahay ilaa mila bimilin nebiga arrintan kuwaan wuxuu ugu soo saaray kayrkeeda bimacnayeyn oo labada macno maxay tahay axaduhumaa midkood an yubaaca minhaa in la gado shay-un mid shay bimilihi lagu gado axaduhumaa midkooda naqdun ou yahay xaal walaakharu dayn ou yahay buu naybay ka bixi waxa weeyaan dahab dahab lagu gado ama shaciir shaciir lagu gado ama cusbo cusbo lagu gado midkoodna uu ninkii hayo wuxuu leeyahay cusbadaan ayadaa oo noocan ah kiintaalkeeda cusbadaan oo dhinaca laga soo saaray iga gada way kala fiicnaan karaan way kala wadaagnaan karaan adiga tanaad u baahan tahay ninkaana taasuu u baahan yahay lacagaad isku dhaafsataanna ma haysataa marka kiintaal cusba aad kiintaal cusba ku gadanaysaa markaasuu yihi aniga kiintaalkayga waa iga kanhoo markaasuu yihi adigana kayga beri igu imaw marka maxay noqonaysaa axaduhumaa naqdun midkoodu waa xaalo hadduu joogaa waalaakharu daynun midka kalena biri baa lagu yidhi taas nebigu waa reebo yadan biyadintay diidan tahay xoolo kale hadday ahaan lahaayeen waa bannaanaan lahayd laakiin ashyaadan ribada ay gelayso ma bannaano in midkood midka kale in lagu gado midkoodna uu joogo midka kalena uu maqan yahay hal macno waa taas dad badan baa hadda waxaa darsigii hore aan sharaxnay dadkaas suuqa sarafka ka shaqeeya dad badan baa ka faa'iidaysta runtii ninka wuxuu leeyahay war waxaan u baahanahay kun dollar io saraf waxay gaaraysaa toban malyan shantaa milyan iga sii qaaday shantii mani galantaan kuu keena inteeda kale kunkii dollar saasuu ku qaadanaya saasaa caadano ahaan jirta dad badan baa yidhaahda laakiin markaan darsiga hore u sharaxnay baa waxaa la ogaada nooc mina riba inay tahay liannahu sarafkiio qaarka maqaye hal shilin allaha ka dhige sarafkaas ansixi maayo liannahu waxaa weeyaan yadn biyadin macnaheed saas waayo yadan biyadin ee xataa dukaankaasaan kaaga soo qaadaya ma ah yadan biyadin waay marka noocoo labada macnoo lagu bixi macnahoodu kaa mid waa kaa athaani midka labaad an yuzaada in la ziyaadiyo weeyaan fii waaxidin minhumaa labadaas mid ka mide eh, shay-un in lagu ziyaadiyo calaa mili loogu ziyaadiyo yadan biyadin xaal uu yahay ayib tanna waxay sheegaysaa juunigii cusbada ahay ee aada leedahay cusbadaydaa kaa wanaagsan marka asigoo labaatan maalan labaatan kiilo asoo dhiman adiga waxaa weeyaan boqol kiilo anna siddeetan kiilo aan isdhaafsanayna liannahu cusbadaytaana wanaagsan oo qiimo badan marka taada way xuntahay ama biyaa gashay marka boqolkan kiilo sideetankaan ii dhaafsa ma banaano maxaa yeele waa shaygii naftiisi oo midkeeda midka kale lagu ziyaadiyey sidii nabiga loo sheegay oo kale timirtaan xaggeed ka keenteen markii la yidhi markaasuu ilaahay rasuulkiisii ou timirtaan wanaagga badanne laba timiroo annaga aan leenahay laba oo laba kayl oo annaga aan leenaho timirta xun aan ayaa midkeed ku dhaafsanaa baa layidhi nebiga madaxu gacanta saartay arrintaan aaday u xun tahay buuri hurgada markaasuu hugadaan lacagta idiin soo baxdo haddaad doontaa noocaan jayidkaa ku gato laakiin laba kiilo oo shaygii xumay ahay hal kiilo kii fiicnay ku iibsan lianna waxay khilaafaysaa mila bimili shaygi waa inuu isla ekaado haduu isku nooc yahay laakiin laba nooc hadduu kaa noqdo timir iyo cilab ama timir iyo maalan gelley oo kale waa isdhaafsiin kartaa intaanoo macnaha timir waa ku geli kartaa lianna laba jinsi bay kala noqdeen laakiin yadda biyo la rabaa inay meesha lagu kala dhaafo marka laba macnahaa saa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ugu bixiyo kuwa kale kaga duwan tahay in shaygii shaygii lamid a ah, midkoodna uu joogo midkeeda kale uu maqan yahay ma banaano in ayagoo isku hal jinsi oo isku noocane ayagoo kala badan in la gada ma banaano horay baan soo sharax saas marka hadday tahay kaana wuxuu ahaanayaa maa kaana fii macnaaha lixdaad shay wixii la macnaana wuxuu noqonayaa muxaraman asoo la xarimay qiyaasan calayha calaa maa dukira fi lxadiid iyadoo looga qiyaasanayo tii hore xadiidku ku soo aroortay markii lagu fasiray yaa layidhi waxaa la mid eh wax allaala wixii ayagaas la macno eh waa la macnoo ribadii bay noqonayaan hadday asnaaf ribowiya noqdaanne yadan biyadin mihlan bimidlin ayaa la rabaa macnii saasay noqonayso ayb hadda marka wadaalika marka waxa la macnaa maxay yihiin kullu maa ukila waxa laana wixii la cuno oo mimaa biica mawsuunan wixii asoo la gadaya mawsuun ah kullu maa ukila wixii la cunayo oo mimaa biica wixii la gado mawsuunan markii la gadayo miisaan lagu gadayo waa la mid wax allaala wixii la cunayo ee markii la kala gadanayo miisaan la saarayo waxay gaayaan asnaaftii rabo oo ribowga ahayd ou nebiga sheegay walow nooca la cadayba uusan noqonin liannii wajadtuhaa waxaan helay buu idhi mujtamicata almacaani macnaheeda inay mid yihiin fii annahaa ayada ma'kuulatun inay tahay mid la cunayo iyo wamashruubatun mid la cabaayo inay tahay waalmashruubu midka la cabaayana fii macna alma'kuuli yani waxa la cabayo raashinka ay ka mid yihiin walidaalika ilaahay asoo nooga sheekaynay baaluut ninkii madaxda looga dhigay qowmkii nabiyullaahi daawuud calayhi salaatu wasalaam jihaad ku jiray faman shariba minhu falaysa minii waman lam yacamhu fainahu minii biyihii cabitaankoodii yaa layidhi ninkii aan cabin faman sharibahu falaysa minii ninkii biyahaas ubiga cabo iga mid maa waman lam yadcamhu ninkaan quudanin biyahaasne isago anuu iga mid yahay marka biyihii waxaa layidhi طacaamaa lagu tilmaamay marka wuxuu leeyahay wax allaala wixii la cabay ama wax allaala wixii oo la miisaamayo ayagay la mid yihiin buuli waxaan mashruubka ugu daray liannahu fii macna alma'kuuli buu ku leeyahay liannahu midkaas kullahu dhammaantiisa linnaasi dadkii imaa quutun inuu yahay waimaa ghidaa'un inuu yahay waimaa humaa labadoodi inuu yahay kama baxsano quud waxaa la yidhaahdaa maa maa yaktaatu bihi اlinsaanu liyubqiya ruuxahu wuxuu qofka cuno nafta uu ku ceshanayay ayaa la yidhahda khidaana waxaa waaye maa yanmu bihi jismuhu wixii jismigaada wax u taraya oo macnaha waxweyn u samaynayo khidaa baa la yidhahda marka waxau leeyahay waxaas la cabayo ama la cunayo ama quud bay u noqonaa gaajaa laysaga reebaa ama jismayba wax u tarayaan marka ama ha noqdaano wax la cuna ama wax la caba ha noqdaane wa imaa humaa labadoodii in isku noqdaan caaniya oo kale jismiga waa waxa weeyaan waa waa ziyaadinayaa quud waa yihiin waxoo dhan baa u dhammaystiran yihin marka waxau leeyahay ayaga waa ugu qiyaas qaadanaya wawajadtu nnaasa waxaan arkay dadkii shaxuu calayha inay ku bakilayaan oy aada ugu dadaalayaan xataa baacuuha intay ka gadeen markay gadayaan wasnan ay ku gadayaan wax allaale wixii wasan lagu gaday haddii kale waxaa weeyaan waxaa lagu iibinahay waxyaalo waaweynaa lagu iibinahay waxaa wasan loo saaray qiimaha dadka agtooda kaleeyihiin bakiilnimada saas waaye macnaha wax la jecel yahay waayo ayib waalwasnu waxa la miisaamo yaa aqrabu dhowaan badan min alixaadati koobidda min alkayli asaa ka dhow yacni had jirtaan kiila iyo kiilo macnaha kiilo sokor isyadaa tiraahda waxaa la ogaan karaa bidabdi intay tahay laakiin haddaa tiraha hal kayl ama hal saac oo galley isii waxaa laga yaabaa saacan marka la beegayo miisaan maadaama uusan ahayn in badan inuu kor ku qaato midka kalena ay ka daataan marka waxeeda saas uma koobno waxaa aada wax u kooban waxa la miisaama iyo waxa la beego waxa la miisaama aada u koobin badan buu leeyahay ayb wاlwasnu aqrabu min alixaaطati fi اlkayli wa fi macna اlkayl kaylka asaa ka koobid badan oo yani laga ogaal badan yahay iyo kaylka macnihiisaba waa iska un kelimo zaa'ida markaasuu musanif wuxuu leeyahay wadalika waxaas oo aan ku qiyaasanayo mithlu اlcasali wالsamni wالzayti wالsukari wagayrihi mima yu'kalu wayushrab wayubaacu mawsuuna oo dhanan uga qiyaastay buu leeyahy mithlu اlcasali malabkii wالsamni iyo subagii macnaha weliba burcadka oo kale ayaa lagu sii fasira iyo wالzayti saliidii ama ha noqoto macsarada ama wax kale iyo wالsukari وغayrihi oo mimaa yu'kal wixii la cunaya wayushrabu la cabaayo wayubaacu la gadaya mawsuunan waa ugu qiyaas gadaan min alasnaafi rabawiya u ka mid yahay waan ugu qiyaas qaadana asaa kuu sheegi doona musanif fain qaala qaa'ilun haddii uu yidhaahdo afa yaxtamilu ma suuro gala maa biica mawsuunan wixii miisaan lagu gado an yuqaasa cala alwasni min aldahabi wاlwaraq walwariq in looga qiyaas qaato waxa la miisaamo dahab iyo wariq ah dahab haddii l wariq liraa fidadii waa ama qalin waxaad u tiraahdo oo fa yakunu اlwasnu biاlwasni أwlىa bian yuqaasa min alwasni biاlkayl wuxuu leeyahay wax allaale wixii la miisaamo ma leeyahay an yuqaasa calى اlwasni min الdahabi wاlwariq lacagti iyo fidadii ayaga waa la miisaamaah waagii hore wax allaale wixii la miisaamo oo hadda aan soo sheego malabkii iyo wixii ka mid ahay ayagii iyo macnaha dahabkii isku mid maa laga dhigaya oo fa yakuunu alwasnu bilwasni ina midka wasanka la geliyo owlaa ou noqda kii owlaysanoo habboon bian yuqaasa in la qiyaasto min alwasni bilkayli shay la miisaamo in loo qiyaasta shay la beego maa habboon mase shay kastoo la miisaamo shayga la miisaamaa la raacsiinaya say macnaheedii tahay macna kan su-aal weeyaan ayb afa yaxtamilu ma waxaa suuragal eh, maa biica mawsuunan wixii asoo mawsuun la gaday ma suuragala an yuqaasa cala alwasni min adahabi wاlwariq dahabka midkiisa la miisaamay iyo qalinka midkiisa la miisaama loo qiyaas qaadan karaa oo fa yakuunu اlwasnu biاlwasni midkaas la miisaamo dahabka loo qiyaasto ou noqdo owlaa kii habboon min an yuqaasa min alwasni in looga qiyaas qaato bilkayli oo casalkaas shayga la beego galayda loo maa fiican mase waxaan leenahay casalkii samniga dahabka iyo fidada looga qiyaas qaadanaya saasay macnaheeda ujeeda qiila waxaa loo yidhahda in shaa allahu lahu qiila lahuda lahuda gadaal bay la gaarsi laakiin horey bay soo jirta qiila lahu waxaa loo leeyahay in shaa allahu ina aladii manacanaa waxa naga reebay oo mimaa wasafta waxa soo tilmaantay ah oo min ah, qiyaasi lwasni bilwasni ah ana saxiixa alqiyaasi aa naga reebay ana صaxiixa alqiyaasi qiyaaska midkiisa صaxiixa ah waxa weeyaan idaa qista shayءa bishay shayga shay haddaad ugu qiyaas qaadatid an taxkuma lahu inaad u xukuntid bixukmihi shaygan haddaad kan ugu qiyaas qaadatid inaad isku hal xugum ka dhigtid yaa yay tahay falow qista marka haddaad qiyaasatid alcasala wasamna maxaa yeelay bidanaaniir wadaraahim haddaad ugu qiyaasatoo tiraa mid kasta waa la miisaamaa haddaad saas ugu qiyaasatid oo wa kunta aad ahaatid idaa xaramta haddaad xarimto alfadla fii bacdiha calaa bacdi qaarkeed qaarka kale in laga badiyo idaa kaanat jinsan waaxidan hal jinsi hadday tahay qiyaasan cala adanaaniir wadaraahim adoo ugu qiyaasanaysid akaana yajuusu ma banaanaan lahay an yushtaraa bidanaaniiri wadaraahim danaaniirti iyo daraahimti lagu gato naqdan ayadoo joogto casalan in lagu gato iyo wasamnan subag ilaa ajali ma banaanaan lahayd waa weli su-aal baa socoto waxay ahayd macnihii waxaa layidhi haddaad leedahay wax allaale wixii la miisaamo waan isku qiyaas qaadan haddaad tidhaahdid dahabkii iyo qalinkiina waa la miisaamaahe waxa la miisaamo hadda annaga caado uma lihin u fiirso maalan malabka oo kale iyo subaga iyo miisaan laguma gado kayl baa lagu gadaa markaa u fiiriso waxa lagu cabiro liiter kayl buu raacsan yahay laakiin tan caadadeenna waa laakiin caadadii markay jiri jirtay waxaa weeya in miisaan la saara saasay ahay laakiin ayaga sidooda caadadu hadda aan ku soconna waxa weeyaan haddaad tidhi casalka iyo samniga iyo zaydka waa la miisaama may dhici kartaa inan danaaniirta iyo daraahimta iyagana waa la miisaamaa ma isaga qiyaas qaadana mase casalka iyo samniga iyagoo la miisaamo yaa waxa la beego oo aan ugu qiyaas qaadanayna saasay ahayd markaasaa wuxuu yidhi waxa weeyaan in shaygan casalka iyo samniga iyo zaydka oo la miisaamo inan danaaniir iyo daraahim aan ugu qiyaas qaatay waxaa ii diidaayo isku axkaam ma ah maxaa yeelay haddaan idhaahda wasniga casalka iyo samniga danaaniirtii daraahimta ay la xugumiin haddaan yidha aan idhaahdo waxa weeyaan wax saxe eh ma ah buu le isku xugum ma ah taasaa diidaysa markaan inan kan kan ugu qiyaas qaatay see saxe eh asaa kuu sheegi doona qiila lahu waxaa loo yidhaha in shaء allahu in aladii manacanaa waxa naga reebin maa wasafta oo min qiyaasi اlwasni biاlwasni shay kastoo la miisaama in iskaga qiyaas qaadana eh waxaa naga reebay ana صaxiixa اlqiyaasi qiyaaska midkiisa صaxiixa idaa qista shaya bishay shayga shay kale haddaad uga qiyaas qaadatid an taxkuma lahu shaygaas inaad u xukunto bixukmihi bixukmi اlasli marka saas hadday ahaan lehed falow qista alcasra wasamna haddaad casalkii iyo samnigii aada qiyaas qaadatid bidanaaniiri wadaraahimi aada ugu qiyaas qaadatid oo wa kunta aada ahaatid idaa xaramta alfadla inamaa xaramta dhe wa kunta aada ahaatid inamaa xaramta aada xarimto alfadla fii bacdihaa calaa bacdi qaarkeed qaarka ka laga badiyo idaa kaanat jinsan hadday tahay waaxidan ee keli qiyaasan adoo ugu qiyaasanaysa cala adanaaniiri waddaraahimi ugu qiyaasa haddaad xarimi lahayd saas haddaad qaadan lahayd ah, kaana yajuusu ma banaanaan lahayd an yushtaraa in lagu gato bidanaaniiri wadaraahimi danaaniir iyo daraahim in lagu gato danaaniirta dahabay ka timid daraahimtana qalin ay ka timid naqdan ayadoo joogto casalan in lagu ma banaan lahayd iyo wa samnan ilaa ajali haddaan nidhaahdo samni iyo casalaan danaaniir iyo daraahim aan ugu qaadanaynaa labadooda waa laba ribo waxaa noqon lahayday lagu leeyahay in horta yadan biyadin lagu kala qaato ee labaatankaa shillaan ku siiye toban liitar oo saliid iyo keen ma banaanaan lahayd oo horta in lagu kala bedeshaa waynaan badnaan lahayd maadaama laakiin laba jinsi ay kala yihiin in la kala badiyo waa banaan tahay haddii miisaankii dahabkaha ah ou yahay rubac kiilo waxaa banaan boqol kiilo oo samni in lagu gato waa banaan tahay laanno laba jinsi ay kala noqdeen laakiin waxaa xaaraam noqon lahayd in midkoodna hadda uu joogo midkoodna uu maqan yahay in lagu kala gato banaan laan lahayd jawaabtii aa socoto fa in qaala marka hadduu yiha qaa'ilkii tujiizuhu waxaad bannaynaysaa bimaa ajaazahu bihi lmuslimuuna muslimiinta waxay banneeyeen bimaa ajaazahu lmuslimuuna bihi bisababihi ay banneeyeen yaan bannaynaynaa hadduu ninkii yidhaahdo oo macnaha muslimiinta waxay ku ijmaaceen danaaniirta iyo daraahimta markii walowba asnaaftii ribaga ha ahaadaane shay kaloo ribowi markii lagu gadaayo ayaga axkaamta ribada looma fiirinayo oo waxaa kuu bannaan lacag dahab inaad bixisid oo aad tiraa labaatankan dahabka e qaado boqolkiintaaloo gallayna ii keen oon labaatankii hadda ku siiyo boqolkana gadaal adii keenti waa bannaan tahay haddaad fiiriso gallaydi waxay ka mid tahay noocii ribawigi weeyaan dahabkiina min alanwaaci aribawiya laakiin maadaama lacagtii lagu tasarufa ay tahay muslimiinta waxay ku ijmaaceen inantan looshanin iyo dembiyadin lacagta markaan ayada la isku gadaynin ee lacagta wax kale lagu gadaay ama ha noqoto waxa la cuno ama xoolo kale ha noqotee midkoodna waa joogi karaa kan kalena waa maqnaan karaa muslimiinta waxay banneeyeenaan aan banneey maahina waa diidi lahay in dahab iyo casal laysku gado inuu midkoodna joogo midkoodna uu maqan yahay waan diidi lahay laakiin muslimiinta saas ku ijmaaceen haddaad i tiraahdeed qiila waxaa loo leeyahay in shaa allahu fa ijaazatu lmuslimiina lahu muslimiinta banayntiisa banayn banaanayntooda muslimiinta saas ay banneeyeen dallatnii waxay i tusisay calaa annahu gayru qiyaasin calayhi in looga qiyaasanayn yacni inan samnigii casalkii danaaniir iyo daraahim aan looga qiyaasanayno aan meeshii lagu kala dhaafsanaynin bay ayaa caddaatay buuri liannahu law kaana qiyaasan calayhi hadduu ahaan lahay mid looga qiyaas qaatay kaana xukmuhu xukmu lcasali wasamni xukmahu xukma dahabi wadanaaniiray ahaan lahay oo falam yaxilla ma banaanaan lahayn an yubaaca in lagu gado ilaa yaddan biyadin in meesha laysku dhaafsado mooye wax kale ma banaanaan lahayn kamaa laa taxilu sayna u banaanayn addanaaniiru bidaraahimi danaaniirtii iyo daraahimtii laysku gado sayna u banaanayn ilaa yadan biyadin mooye sidaas ay noqon lahayd samniga casalka iyo danaaniirta laysku gadana saas ay noqon lahayd laakiin maadaama muslimiinta ay banneeyeen midkood inuu joogo kan kalena uu maqan yahay ku ijmaaceen yaa waxaa ii caddaysay malabka iyo subaga iyo saliidda inaan loogu qiyaas qaadanaynin dahabka iyo qalinka oo ayaga dhexdooda ribo ayna ka dhacaynin saas waa isla ekaashana lagama rabo yadan biyadina lagama rabo laakiin lacagta haddii laysku geli tago dahabkii iyo qalinkii laysku geli tago kala badnaasho waa la ogol yahay laakiin in meesha laysku dhaafsadaa la rabaa haddii dahab dahab lagu gadaayana waxaa rabaa inay isla ekaadaan meesha laysku dhaafsado saas weeyaan fain qaala hadduu yidha afatajiduka kuma helayo kuma arkino xiina qistaw markaad qiyaasatay cala alkayli markaad ugu qiyaasatay xakamta low xukmahu waxa la beega inaad ku qiyaasatay soo kuma arkinood xukunkooda aada siisa oo wuxuu leeyahay casalki iyo zaydkii iyo samnigii waxa la miisaamay ka mid yihiin marka haddana wixii la miisaamay dahabkii iyo qalinkiina ma aadan u cogsanin laakiin waxaad la soo aaday wixii la beegay oo cusbadii iyo iyo timirtii iyo cinabkii wixii la beegayay baad soo aadisay asoo shay la miisaamay waxaad ugu qiyaas qaadatay shay la beegaya shaygii la miisaamay shaygii kaloo la miisaamay ma aadan uga qiyaas qaadanin ee arrintaas aan kuugu arkay bal wax ka dheh saas weeyaan qultu waxaani nacam laa ufariqu baynahu fii shayin bixaalih shaygaas la miisaamayo oo malabkii iyo zaydkii iyo casalkii ah iyo iyo samnigii subagii iyo midkaan la beegayo xabuubki xubuubkii oo dhan oo macnaha bariiskii baastadii iyo gelaydii iyo shaciirta iyo waxa weeyaan macnahooda isku mid ee kala gey maayo oo dhihi maayo maadaama kana la miisaama kana la beego waa kala xugum dhihi maayo buuri marka qaala wuxuu ihi afalaa yajuusu ma bannaano an tashtariya inaad gadatid mudda xinqatin sarayntii mud yani mudkeedii ama misigadeenna iska misigadaynna shabbahdaa xinqadee mudda xinqatin misigadeyni mudkeedii naqdan aydoo joogto bialaaثati arطaali zaytin zayd radalyaalkiisoo saddex maku gada gartaa ilaa ajalin asoo maqan fiiri markaa waxaa la yidhi shaygii la miisaamay iyo shaygii la beegay xindada waxa la beegay ka mid tahay waxaan gala anaa waxaan ku siiyey saddex radal oo zayd ah radalna waxay la miisaamaa la yidhaahdaa waa un rubac kiilo camal waayo ama waaba ka badan yahay nuskiilo wax ku dhow waayo radal markaa rubac nuskiilo wax ku dhow rubaca iyo k nuskiilada udhaxeeyaayo adiga thuluth oo kale waayo markaa waxaa weeyaan waxaan kaan qaatay mud oo xinta ah misigadii macnaha koombadeedii saacayan waa ka yaryahay asigana macnaha wuxuu u dhow yahay kon labo mudka markii la fiiriyo koombadaa aad dirtaan oo kiiladii niskeedii oo kale ah kiiladii niskeedii nuskiilo camal waa mudka marka mudkaas xindadiisii baad aniga aan kaa gata waxaan kuu dhaafiyey lacag ma haystee saddex radal oo zayd ah yaan ku siiyey markaasaa waxaana yidhi mudkii xindada hadda isii laakiin zaydka gadaal baan kaa siinaya saas ma bannaan tahay oo shaygii waa kala badan yihiin oo hadda mudkii baa badan ardaalkii baa yar waa fahmay oo waa kala labadoodu waa kala badan yihiin leannau laba jinsi bay kala noqdeen zayd iyo waxay kala noqdeen misig oo in la kala badiyo waa bannaan tahay laakiin yaddan biyaddan lu kalama qaaday midkood waa maqanya mid kalena waa waa jooga marka maxay noqonaysaa qultu waxaan idhi laa yajuusu waxaan banaaneen an yushtaraa in lagu gato walaa shayun min alma'kuuli shayga la cunayo wax ka mid eh, iyo walmashruubi waxa la cabayo bishayin in lagu gado ma banaano oo min gayri sinfihi sinfigaas aanan ahayn ilaa ajalin wakti kale macnaha waxaa waajiba yaddan biyadin in la isdhaafsado aniga adiga haddaan kala gadanayno bariis iyo galley oo kale waa kala badnaan karaan lannahu laba jinsi bay kala noqdeen oo kiintaal ama ama loor bariis ah laba looroo galley waa ku kala gada karnaa tafaadulku waa la ogol yahay laakiin waxaan banaaneen an yakuuna axaduhumaa xaadiran walaakharu gaa'iban ma banaano taasaa lagu cadaynaya musanif wuxuu yihi xukmu makuuli lmakiili xukmu lma'kuuli lmawsuuni xukmu lma'kuuli midka la cunayo xukumkiisa almakiili ee la beegayo xukmu lma'kuuli اlmawsuuni midka la cunayo la miisaamay isku xugum yihiin oo hadday isku jinsi yihiinna waxaa la shardiyaa tamaahul yadan biyadin hadday laba jinsi kala yihiinna waxaa la shardiyaa yadan biyadin haba kala badnaadaan qaala wuxuu ihi famaa taquulu fi danaaniiri wadaraahim danaaniirta iyo daraahimta iga waran qultu waxaan idhi muxaramaatun fii anfusiha nafteeda xaaraan bay ku tahay oo macnaha waxa weeyaan ribadii baa ku dareerayso in midkooda ajal u yahay koona naqdi u yahay ma banaano saas waay laa yuqaasu shay loogu qiyaas qaadan maayo oo min alma'kuuli la cuna calayha cala danaaniiri wadaraahim looga qiyaas qaadan maayo liannahu shayga ma'kuulka laysa fii macnaaha daraahimta lama cilo ah wاlma'kuulu اlmakiilu midka la cunayo la beegayo muxaramu fii nafsihi weeyaan wayuqaasu bihina waxaa looga qiyaasanayaa maa fii macnaa wixii asiga lahale oo min almakiili waxa la beega iyo wاlmawsuuni wax la miisaama calayhi calaa dalika liannahu fii macnaahu buu kala mid yahay tan waa iska cadda waa waadix weeyaan fain qaala hadduu yidhahdo fafruq kala gey bayna danaaniiri wa daraahimi qultu waxaan leeyahay lam aclam ma ogi mukhaalifan mid diidan oo min ahli lcilmi kamide fii ijaazati an yushtaraa bidanaaniir wadaraahim in lagu gato danaaniirti iyo daraahimtii aطacaamu lmakiilu طacaam la beegayo iyo wlmawsuunu طacaam la miisaamayo ilaa ajalin wakti kale lacagta anaan ku siiyey kiintaal bariisa ah ama anoo kale ama waxaas ah gadaal dambe iiga keen haddaan ku idhaahdo wax muslim ahoo diidan ma jira buud taasaaba aniga daliil iigu filan ijmaac weeyaan oo looma shardinayo la dhihi maayo dahabka iyo fidada ayaga kuwa ribada ay gashay ka mid tahay gallayda iyo masagadana waxay ribada gashay ka mid tahay marka yadan biyadina waa inay ahaadaan lama dhahay midkood waa maqnaan karaa kan kalena waxa weeyaan waa joogi karaa saasa u leeyahay wax khilaafs isku khilaafsan maba lahabo wadalika midkaasna laa yaxilu ma banaano fi danaaniri bidaraahim danaaniir daraahim lagu gadaayo labaatan danaaniir yaad laba boqoloo dirham ku gaday kala badnaashi waa la ogyahay lianna danaaniirtii daraahimta laba qayb u waa shilinkii soomaaliya doolarka oo kale camal ay kaleyihin waa la kala badnaa karaa laakiin waxaanan la ogolayn in midkoodna hadda uu yaaloo la dhiibayo kii kalena uu maqan yahay taas lama ogola buuri wa inii lama aclam ma ogi minhum min alculamaai mukhaalifan wax diidan fii annii aniga low calimtu haddaan ogaado macdinan macaadin waxaa dhulka lagala soo baxaa la yidhaahdaay oo fa addaytu alxaqa xaqa aan guto fii maa kharaja minhu wixii ka soo baxay uma aqaamat fidatuhu fidadii asigoo qalinka ay nagaato ow dahabuhu dahabkiisa cindii aniga agtayda dahri zamankaan oo dhan agtayda ou yaallo kaana calaya inuu korkayga yahay fii kulli sanatin sana kulligeeda adaau zakaatiha zakada inaan bixiyo in laygu ogyahay wuxuu ku leeyahay culammada iskuma khilaafsano wuxuu ku tusinaya dahabka iyo qalinkoo meel ah iyo xoolaha waxa kaloo la cunayo la beegaya ama farqiga u dhexeeya ku tusinaya wuxuu leeyahay hadday dhacday inaan dhul wax ka soo faagto oo dahab iiga soo baxo dahab boqol kiilo oo kale iiga soo baxay ama fida laba boqol oo kale iiga soo baxay markiin soo bixi zakadiiaan iska bixiyey meel baan ku xaraystay sanadkii oo dhan baa ka soo wareegatay wuxuu leeyahay wax isku khilaafsan oo islaamka kamida eh, ma jiro in sanadkii markuu soo wareegto haddana zakadii layga rabo ad xoolo baad haysataa lacag eh waa iska masruufataa inta kale meelay kuu taallaa sanadkii marka la dhihi maayo labadan boqol oo malyan sanad horaan ka zakeey zakadii sanadka hore iga filan ila alabad ayada iiga filan la dhihi maayo sanad kale markuu soo laabto haddiiba nisaabkii la egyahay wixii zakada laga bixi jirayba ay wax ka mid ay ka soo hareen waa lagu celinaa waa lagu celinaa ilaa ay zakadii intii ahayd ay ka hoos marto taas wax isku khilaafsan oo culamada ka mid ee ma ogi buu leey waana sax ijmaac weeyaan waxaan aada ula yaabay maalin dhexdaa nin baa wuxuu ii sheegay dad baa waxay jawaabeen baa la yidhi dadka doolarka sarrafto zakamaba ku waajibin markaasaa la yidhi cillada maxay tahay liannaha waxa weeyaan lacag oo hal nooce mahaysanayaan mar shilin soomaaliya isu bedelay mar waxay isu bedelay dollar mar waxay isu bedelay dirham marka lacagtooda maadaama ay gadgadoomayso oo sanadkii wax ka soo wareegtoo dhan ay hal nooc ayna ahaanayna zaka kuma waajibto dad baa saas jawaabay baa la yidhi waxa weeyaan runtii wax lala yaabo waayo yani <laughs> iska dhaaf xoolahaase haddii ay ahaan lahayn wax la yidhaahdaa jiro beec mushtari ama tijaaro shayga haddiiba lagu tijaaraysanayo kan hadda doolarkan waaba lacagtiiba iskaba dhaaf dameera haddii lagu tijaaraysanayo dameer zaka kama waajibto haddii dameer tijaaro la geliyo zaka inay ka waajibaysa ijmaac weeyaan lacagta taqliibkeeda weli xugum gooni bay leedahay marka xoolo kalooba kuwii la lacagaysanayaba lagu shaqaysanaya iskaba dhaaf xoolaha marka haddii lagu tijaaraysanaa waxaa weeyaan inta kuu caddaan noqotay dukaanku jirtaa dollar ahaataa waxay ahaato inta kuu cadna waad xisaabay inta meesha kuu taalla qiimaha maanta ay joogtaa laga xisaabaya qiimihii hor haddaad boqolkii aad toban kusoo gatay maanta boqol joogta boqolaa looga sakayna haddaad boqol kusoo gaday oo hoos u dhacday toban gaartana tobanaad kaga sakaynaysa marka yani ma umalaynaa dadka shabaabka ilaa hadii daraja inay jaahilnimo ay ka tahay laakiin dad baa waxaa jira awalba zakada aan bixi rabayn ninkaasoo kale hadduu maqlo farax weynay u noqonaysaa ninkii yidhi laa shaya fi libili markaasuu kabihiisa qaata xataa yabluga hamsan maba suginba waa iska tegay anaaba shiiqa soo maqlay buu yidhi laa shaya fi libili asoo dhahay xataa yabluga hamsan maba suginba marka dad saas ahaa jiroon zaka bixinayni haddii fatwadaas oo kale oo jahliga ku dhisan uu qofkii maqlo wuxuu leeyahy sidii iibilneed sidaas weeyaan markaa lama rabo qofka wax markuu jawaabayo wuxuusan fahamsanayn inuu jawaabo lama rabo liannahu fatwada waxay u baahan tahay cilmi iyo caqli iyo fahmi u baahan tahay waxaa laga yaabaa ninkaas inuu qaasimiga iyo minhaajka inuu ka arkay ou leeyahay in xataa yaxuula calayha alxawl sax weeyaan xawlka waxaa weeyaan nisaabki inaad